bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin slى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعdu qala الإmam الbkhariي raximah اllah taعalى bab اlacaani kan lacnada badan xugunkiisa cadayntiisii ayuu u baab yahay qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadaثna saciid bnu abi maryam qala ahbarana muxamed bnu jacfarin qala ahbaranii zayd bnu aslam can umi darda can abi darda qala qala الnabiyu slى اllahu عalayh waslam ina allacaaniina kuwa lacnada badan laa yakuunuuna ma ahaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shuhadaa'a marqaatiyaal walaa shufacaa'a kuwa shafeecayo oo ergeynayana ma noqonayaan ayb xadiidka muslim ayaa soo saaray kitaabu lbiri wasila ayuu ku soo saaray isnaadkiisuna waa saxiix moxamed bnu jacfar ibni kathiir ismaaciil walaalkiis waaye zayd bnu aslam waa mowlaa cumar radia allahu canhu umu darda asuqraa weeyaan wasmuhaa hujayma abu dardana waa saxaabiga cuwaymir ayb saciid bnu abi maryamna waa min shuyuukhi اlbukhaariyi fii saxiixihi ina allacaaniina kuwa dadka lacnadida badan laa yakuunuuna ma ahaanayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha shuhadaa'a kuwa markhaatiyaal walaa shufacaa lianna markhaatinimadu waxay u baahan tahay mashaahid qofku inuu noqdo cadaalad qof afkiisu lacnad iyo ka baxaysana cadaalad ahl uma aha ayb ummaddan marka dadka markhaatida furaayo alla uu yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhada'a cala annaas kuwaan kuma jiraan walaa shufacaa'ana ma ahaanayaanoo ma ergeynayaan qiyaamaha dadka mu'miniinta shafaacadooda waa la aqbalaa waa ergeeyaan isaga laakiin kuwan lacaaniintaa ergana ma noqdaan oo ilaahay agtiisa kama ergeeyaan qala xadaثna cabdالcaزiiz bn cabdالlahi whuwa اlweysiyu qala xadaثna sulayman bnu bilaal whuwa اlmadaniyu can اlclaa can abihi claa bn cabdالraxman alxuraqi can abihi can abi hurayrata qaal qala الnabiyu sal ا ly slam laa ynbagii ma haboona lلsidiiqi qof sidiiq ah an yakuuna inuu ahaado lacaanan mid wax lacnadid badan isagana muslim ayaa wariyey fii kitaabi albiri wasila xadiidkanna marka wuxuu keenay qofka sidiiqa ah ee darajada fiican inuu gaaro qofka rabo oo sidiiqnimo iyo lacnadid in qofku uu afkiisa lacnada ka tuurtuuro meel islama gelayaan ayb xadiidka marka waxaa ku sugan zajri iyo canaan la yska canaananayo qofka inuu lacnada badiyo maxaa yeelay qofka lacnada ku ibtilaysan waxaa laga hoojiyey inuu ka mid noqdo dadka sidiiqiinta ah kuwaas oo derajada sidiiqnimadana ambiyada deraja nebinimada ama nubuwaday ku xigtaa waman yutic illaaha warasuula faulaئika mca aladiina ancama allah calayhim min alnabiyiina wاlصidiiqiina wالshuhadaءi wالصaalixiin waxasuna ulaئika rafiiqa marka lacnada oo afka lagu badiyo qofka wuxuu ku weynayaa inuu noqdo sidiiq ayb qala xadaثna mxamed bnu yusuf wa huwa alfiryaabiyu qala xadaثna sufyaan whuwa الthawriyu can اlأcmash ayb sulaymaan bnu mehraan weyaan acmash can abi dhabyaan abu dhabyaan magaciisa waxaa la yidhaha xusayn bnu jundub xusayn ibni jundub wa huwa hiqat akhraja xadiidahu asxaabu اlkutub الsita can xudayfata qaala maa talaa can qawmin qau maa talaacana qawmun qatu ilaa xuqa calayhim lacna maa talaacana ma lacnatamaan qowmun qolo maa talaacana qowmun qolo isma lacnadaan oo ma lacnatamaan qatu weligood ilaa xuqa calayhim korkooda waxaa lagu xaqiijiyaa oo lagu dejiyaa allacnatu lacnadaas iyo naxariis alle laga fogaadaa lagu dejiyaa korkooda xadiidkan cabdirazaaq fi lmusanaf uu kusoo saaray abu bakr bn abi shaybana fi musanafihi wa isnaaduhu saxiixun aharkan <clears throat> abu dabyaanna waa eh, alaima sita xujaysteen acmash waa macruuf sufyaan thawri waa macruuf maxamed ibnu yuusuf alfiryaabi isaguna waa macruuf oo shuyuuqda bukhaari fii saxiixihi ayuu ku jiraa ayib aharkan isaguna waxau tusayaa lacnada oo la badiyaa inay lacnad soo jiidabo ayb qoom haddaad aragto marka lacnada badinayaan oo <clears throat> oo islacnadayo naxariista allaa laga qaadaa ee kana lacnadaas ay isku tuurtuurayaan baa ku degayso suuqa marka lacnad waa ku badan tahay waalid unbaa la lacnadaa dadka iyaga waa islacnadayaan aaday u daran tahan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lacana qofkii lacnado cabdahu addoonkiisa fa actaqahu ee xoreeyey kadib ayb qala xadaثna axmed bnu yacquub wahuwa almascuudiyu hiqat rawaa lahu albukhaariyu qala xadaثanii yaziid bnu lmiqdaami bni shurayx wahuwa saduq akhraja xadiiثahu albukhaariyu fi ladb اlmfrad wabu dawuud wاnasaa-iy wbnu maaja can abiihi abihi marka waa miqdaamu bnu shurayx bni hani whuwa hiqat rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wamuslim wاlarbaca can jadihi awowgu marka waa shurayx bnu hani can jadihi jadi yaziid qaala akhbaratnii caaishatu baa ii warantay ana abaa bakrin abu bakr lacana bacda raqiiqihi addoommadiisa qaar ka mida ayuu lacnaday faqaala اnabiyu sala اllahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi yaa abaa bakrin allacaanuuna wasidiiquun kuwa wax lacnad badan lacnaditaan badan iyo wasidiiquuna iyo sidiiqiin meel maisla gelayaan waay manaa su-aal yaa abaa bakrin allacaanuuna wasidiiquuna hal yajtamicaani labadaa ma kulmayaan kalaa may warabbi lkacbati baan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay maratayni aw alaaan faactaqa abuu bakrin abuu bakar uu xoreeyey yowmaidin maalinkaas bacda raqiiqihi addoommadii qaarkood buuba iska xoreeyeyba uma jaa anabiya sala allahu calayhi wasalam nebiguu u yimid faqaala laa acuudu faqaala wuxuu yidhi laa acuudu mar dambe u noqon maayo rasuul allow ibnu abi dunya ayaa soo saaray fii kitaabi samti lix boqol sagaashan iyo saddex ayib xadiidkan marka sanadkiisu isagana waa saxiix ayb oo ruux markaa la daciifiyo kuma jiro waxaana laga qaadanaa dhowr masalo ay ka mid tahay qofku inuu lacnad badan yahay iyo sidiiq inuu yahay meel islama gelaya kow waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka ahlu fadliga ah mararka qaar in wax ka dhici karaan oo macsuum inaynan ahayn abuubakar hadda bacdinebi cid ka fadli badan ma leh haddana waa xanaaqayaa waa bashar waxbuu tuuraan laakiin waxay dadka uga fiican yihiin markiiba waa ka soo laabanaya marka ay ka soo laabtaana ilaahay u towbad keenaanna darajo ay kor usii kacayaan ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa qofku eh, dunuubta iyo wax markay ka dhacaan inuu acmaasha saalixaadkaa sii badiyo taana waa laga qaadanaya waxaa ku tusaaya abuubakar markii uu dembigan galay yacni uu ka towbad keenay haddana wuxuu ku daray waxaan isaga waajib ku ahayn addoommadaas inuu xoreeyo waa min baab marka wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha xumida wanaag ka dabamari way tirtiraysaa ayb marka abuubakar manqaba ugu sugan marka meeshan soo u towbad keenay iyo soo alla uga baqaaya iyo acmaasha sida uga dabageeyey wanaagsan towbadiisa iyo waxyaabahaasay tusaysaa lacnada iyo sidqiguna waa laba sifo oo iska soo horjeeda oon kulmaynin baabu talaacuni bilacnati illaahi wa biqadab illaahi wa binnaar baabu bayaani xukmi talaacuni islacnaditaanka xukunkiisa cadayntiisii u baab yahay bilacnati bilacnatillaahi ilaahay lacnadiisa in laysku lacnado oo la yidhaha lacnatullaahi calayka wa biqadab illaahi ilaahay caradiisa qadabullaahi calayka caro alla korkaaga ha ahaato wa binaari iyo naar laysku lacnado naar laysku lacnadaa marka say noqone adkhalaka allaahu naar ilaahay naarha ku geliya iga tag sidaasoo kale ayb marka waa ilaahay naar ku geliyo waxay tusay qof inuu qofkaasi xumaan ou la rabo xataa hadduu wax ka hadleeyo waa laga fiicay qala xadaanaa muslim wahuwa muslim bnu ibrahim alfarahidiyu qala xadaanaa hishaam wahuwa bnu abi cabdillaahi addastuwaa'iy can qataadata wahuwa bnu dacaama abulkhaaab asaduusi albasri can lxasan huwa alxasanu bnu abilxasan albasriyu can samurata qaala qaala اnabiyu sal ll ly slam laa tatalaacanuu bilacnati illaahi ha isku lacnadinina ilaahay lacnadiisa walaa biqadab illaahi ilaahay caradiisana ha isku lacnadinina walaa binaar naarna ha isku lacnadinina xadiidkan abu daawuuda soo saaray kitaabu ladab baabu nahyi can lacni sanadkan laftiisa abu daawuud ku keena muslim ayuu ka warinaya bn ibraahim alfarahidi ila akhirih tirmidina waa soo saaray xadiidka fi kitaabi اlbiri wاsila min ariiqi moxamed bn اlmuhana can cabdiraxman bni mahdiy can hishaam imaam axmedna waa soo saaray min ariiqi bni mahdi wa abi daawuud aطayaalisay can hamaam hamaam ibni yaxya alcawdi ayb can qataada hamaam iyo hishaama simanaanaya markaas ayib xadiidkuna waa xasan ayb wuxuuna xasan ku yahay riwaayo mursala oo soo aroortay cabdurasaaq oo wariyey baqawina sharx sunnaha ku sheegay riwaayadaas ayuu xadiidkan ku noqonaya xasan wailaa sanadkan hadda aan hayno waxaa ku jira xasanulbasri waana tadliisiyey xasanulbasri waa hiqatun yudallis weliba tadliiskiisu dabaqada saddexaaduu ibnu xajar ku tiriyaa oo aan laga aqbalaynin ilaa an yusarixuu bisamaac ayib halkaana marka hadda ma caddaynin oo can ayuu ku warina iyadoo haddana sidaa tahay xasanulbasri samuratu bnu jundub waxma ka maqlay mase kama maqlina khilaaf baa ka taagan khilaafkaasoo saddex qowl ah almancu mutlaqan yani waa ka maqlay oo mulaqa jawaazu samaacihi yani ama inuu ka maqlay samaacuhu mulaqan cadamu samaacihi mulaqan iyo in la yiraahdo xadiisulcaqiiqana waa ka maqlay oo bukhaari baaba wariyey wixii aan xadiidkaas ahaynna kama maqlin qaala qaala nebi markaa xadiidka sanadkaas sanadka dacfigaasaa ku jiro laakiin yataqawa oo riwaayadaas mursaladaabuu ku xoogeysma marka waa xasan waxaana laga qaadanaa eh, in layska reebay qof muslima qof mucayan oo muslima inuu yidhaha lacnad alla korkaaga ha ahaato caro alla korkaaga ha ahaato ama inuu ku habaaro naar inuu galo marka masaa-ishan waxaa ku jiro marna waa markhaati furid oo maalan markaad tiraahdid fulaan hebel hebel waa malcuun malcuun iyadu waa xugun ninkaas naxariista alle waa laga fogeeyey waay waa mid naxariista alle laga fogeeyey khatar waay taas adiga ma ogaan kartid waana dembi aad u weynoo baqyi ah waxaa la mida iyadana ilaahay adiga kuuma dembi dhaafayo in la yiraahdo ninkii caabidka ah reer bani israa'iil ee mar walba soo mari jiray nin kaloo asagana muslima ah, laakiin dembi ku jiro waa waanin jiray maalinkii dambaa ninkii marka wuxuu yidhi ilayka canii abucidta calaya raqiiban iga tagu yidhi ma waxaa adiga aniga maalle ikaa soo diray aniga iyo rabbigay neesu keendaa markaasuu yidhi wallaahi laa yakfiru llaahu laka ilaahan ku dhaartay adiga ilaahay kuuma dembi dhaafa markaasaa alla kiina u dembi dhaafay midkaanna uu ciqaabay ee uu yidhi man da ladii yata'allaa calaya anlaa akfira lifulaan aaway kii ku dhaaranayay inaanan hebel u dembi dhaafaynin maqfiradeyda anaa iskale ciddaan doonaan siinayaa yaa waay ninka wax aniga aan haysto ku dhaaranayo qof u diidayo aaway wirkaas kiina alla waa cadaabay kana waa u dembi dhaafay xadiidka marka waxaa ku jirtay laqad takalama bikalimatin awbaqat dunyaahu wa aakhiratahu ninkaas wuxuu ku hadlay caabidkaa kelmad aakhiradiisii iyo adduunyadiisiiba baabi'isay dhibaata u keentay marka dadka in go-aan laga gaaro waa qatar waa malcuun looma dembi dhaafaayo naarta kabaha loogama siibaayo waxaasoo dhan waa wax aada khatar u ah qof nool go-aan lagama gaari karo qofkii alle rasuul ay ka gaareen go-aan ha oo hadda haddii dadkii ay nebigu qofku yidhi ahlu naar waaye waa la rumaysanaa taas laakiin qof aan la ogeyn maya wa bilcagsi iyadana waxaa la mida ah dadka in garaado lagu tolo aadan ogeyn inay leeyihiin iyo in kale oo tiraahdeed hebel jannada kabaha loogama bixinayo waxaa ka mid a alfaaddaas dadkuna iska caadaysteen marxuum marxuum malcuun waa la diiday marxuumna waa la diiday lan marxuum marka aada leedahay macnaheedu waxay tahay kii loo naxariistay way waman adraaka adig marka yaa ku ogeysay in loo naxariistay in kale acmaal daahir uu sameeyey laakiin qalbigiisa iyo waxyaabo kaleo baynahu wa bayna rabbiyooda adiga la socon inaa jirta dadka marka in khayrka loo rajeeyo kii xumaan ku jirana loo cabsado bis unbaan anaga leenahay gaalka hadda gaalnimada ugu weyn ee nool ay nolosha ku jirto go-aanka ma gaari karna leanna naxariista ilaahay waa heli karaa waana towbad keeni karaa ma la ogola marka waxyaabahaas macaanidaasaa marka ku jirta walaa binaar iyo marka la leeyahay marka markhaatidiina lama ogola in lagu habaarana ma la ogola qof mucayana laakiin in la lacnado oo bilwasfi in wax lagu lacnado waa bannaan tahay iyadana wasfi hebel ma dhehaysid laakiin tilmaamo oo waxaad leedahay maalan qofka eh, waxaa sameeyo waa waa yani qofka sidaa sidaa yeelo waa lacnadan yahay tuuga lacna allahu saariqa yasriqu lbayda lacna allahu lwaasilata wlmustawsila lacna allahu lwaashimata waa tilmaan waxaas dayb naagta madaxeeda timo ku xirto tinteeda tin ku xirto waa la lacnaday yaad leedahay heblaayo oo laakiin ku xirtay tinteedood og tahay waa lacnadan tahay ma la dhihi kara leanna dembigii waa gashay qofkan waciidku sidiisa ilaa iyo dhowr iyo toban mas'alo ama dhowr iyo toban shay ayaa qofka intuu dembi ku dhaco ciqaabka looga dhaafi karaa marka yani waxaa la diidayaa dembigii iyo ciqaabkii inaad laasim iskaga dhigtood isku tosho oo aad tiraa dembigan ma galay laabudda waa loo ciqaaba dembigu in ciqaab uu mutaysanayo waa ognahay laakiin qofkaani dembigan ilaa wa ilaa ma loo ciqaabi doonaa ma ogin leanna lacala towbaa u furan inuu towbad keena laga yaaba loo dhaafo waxaa furan istikfaar waxaa furan masaa'ib qofka ku dhacayso dembigaba looga dhaafayo acmaal wanaagsan oo uu la imaanayo mararka qaar dunuubta loogaga dhaafo naxariista alle laguma waaynayo ayb shafaacadii nebiga qiyaamo markuu yimaado qofkii waa muslim shafaacadii nebiga inuu helaa laga yaaba waxyaaba badan buu waciidku uga baaqan karaa qofka marka wacdiga iyo waciidku isma leh ballanqaadka ilaahay wacdiga alle ma baabi'inayo ilaahay ballanqaadkiisa in allaha laa yukhlifu lmiicaad qof daaco sameeyey oo shuruudii ka soo baxay ilaahay wixiisa ma ka dayacayo waa ballanqaad ballanqaadku waa u fulina laakiin goodiga iyo waciidku hadduu rabana waa fulina hadduu rabana waa iska dhaafa waciidka masalada waxaa ku dooday abuu camr bnu lcalaa qaariga iyo camr bnu cubayd camr bnu cubayd wuxuu yidhi ka waran uu yidhi ilaahay sooma dhihin in allaha laa yukhlifu lmiicaad haa buu yidhi ilaahay waa yidhi eh, maxaa u leedihiin marka nin dembi kabiiro ah ku dhacay ee aan ka towbad keenin ilaahay mashii'adiisa maxaa u leedihiin waaba kan ilaahay waa dembiba u ballanqaa eh, cadaaba u yaboohay cadaabkaasna marka ilaahay in allaha laa yukhlifu lmiicaad markaasuu abuu cumar ku yidhi min alcujmati utiita cajaminimada iyo carabigoodan fahmayninaa lagaaga yimiduu yidhi meeshaasna alaa aina alcaraba tufariqu bayna alwacdi walwaciid carabtu waa kala farqiyaanuu yidhi wacdi iyo waciid adiga haddaad maalan qof tiraa war ninkii waxaas ii keeno waxaasaan siinayaa ballanqaadaa la dhahaa taas qofkii kuu keeno ninka wanaagsan ma khilaafayo waa siinaa wixiisa waciidku laakiin haddaad tiraa war ninkii waxaa iga halleeyo toban uloodaan ku dhufanaya haddaad saas tiri ballanqaad lama dhaho taas goodiyaa leeraa haddii qofkii unto wixii kaa haleed soo qabato ord waa iska kaa cafiya haddaad tirahdid ballantii u ka baxay ma la dhahayn marka farqiga ballanta iyo wacdiga iyo waciidka u dhexeeya fahmin buu leeyahay hadda haddii nin uu ciqaab uu ballan qaado waxaasaan kugu dhufanayaa uu yihaa ninkii waxaa halleeyo haddana uu iska cafiyo arrinkaas ammaan maa lagu tirinaa mase ceeb waaba ammaanban ninkaa nin dulqaad badan oo cafis badan waayaa la leeyahay marka murtakibu lkabiira ilaa ilaa naarow galaa in allaha laa yuklifu lmicaadna laga fahmay waa shuqul cujmo iyo waxaas waay ninaan waxba fahmin waayuu leeyahay kaga gar helay masaaishan marka takfiirka qofka mucayankaa la gaalaysiiyo yacni la tabdiiciyo la tafsiiqiyo lacnad lagu tuuro cadaab lagu shabadeeyo korkiisa masaa-ishaasoo dhan waxaa weeyaan baabu lwaciid waa loo yabo waa loogu goodiyey sidaan ilaahay hadduu doonana waa fulinaa waciidkiisa hadduu doonana waa iska cafina waa in sidaas loo rumeeya ahlu waljamaacana saasay qabaan khawaarij iyo muctasilana khilaaftay uun bes ay hada kani baabun baab weeyaan lacnu lkaafir gaalka lacnaditaankiisa yani hadda halkan waxuuga hadlaya gaal in la lacnado qaala xadaanaa muxamadun muxamedkan hadda bukhaari buu ka wadaa dhowr xadiid saan u dhihi doonaa nusqadaasaan ku timi waa bukhaari huwa huwa waaba isaga marka xadaanaa muxamed waxaa dhahaya waa ninka ka warinaya kitaabka qaala xadaanaa cabdulahi bnu muxamedi wa huwa almusnadiyu aljucfiyu qaala xadaanaa marwaan bnu mucaawiya wa alfazaariyu qaal qala xadaanaa yaziidu can abi xaazimin can abi hurayrata qaal qiila yaa rasuula allah waxaa la yidhi rasuul allow udcu llaha cala lmushrikiin ilaahay gaalada ilaahay bari oo gaalada habari udcu llaaha alla tuug cala lmushrikiina gaalada yacni ilaahay u tuugo habaar qaala wuxuu yidhi nebiga inii aniga lam ubcad la ima soo saarin lacaanan mid lacnad badana ah inaan ahay la iima soo saarin walaakin buciftu raxmatan waxaa la ii soo diray ani naxariis imaam muslima xadiidkan wariyey qurdubi mufhimka wuxuu ku yidhi wa hadihi araxmatu yashtariku fiiha almu'minu waalkaafiru naxariistan waxaa wadaagayo gaalka iyo muminka ayb waxaana la yidhi xadiidkan wuxuu ku yimid marka uu ricil iyo dakwaan markuu habaaray nebiga kadib ayaa warkan yimid sidaasuu leeyahay qurubi wahada bacda ducaa'ihi calaa riclin wadakwaan qolooyinkii nebigu uu bisha habaarayay mimbarka yacni qunuudka uu ku habaari jiray uu dhahayay cusaya iyo ricil iyo dakwaan iyo kadib waayo qisadan yani wuxuu ka wadaa inuu wuxuu rabaa inuu yidhaahdo nebigu markuu habaaray qoladaa kadib waa laga reebay inuu habaaro oo waxaa soo degtay laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum aalimuun laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fainahum daalimuun aayaddaa iyo qisadaa kadib weeyaan buu leeyahay ayib haddana laakiin bukhaariga kitaab kitaabuuljihaad wuxuu keenayaa gaalada in la habaari karo nusuus badan buuna keenaya marka habaarka la habaaraya de waxay tahay marna waa qad waqad waana bannaan yahay mararka qaarna in layska dhaafo weyaan hadday marka de marka dagaalka lagu jiro eh, in lagu habaaro in alla jebiyo iyo taas dagaalkiyaaba keenaya lagala soo horjeeda taasoo kale waa la ogolyahay midka la diidayana de wax lacnad iyo mustaqbal iyo ku tacalluqo weeyaan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan annamaamu namaamki midka dad isku dira diraalanimada badan ayb nama alkalaama w hadalkiibuu ziyaadiyey yacni waa qaaday meel kaluu geeyey ayb ayb marka namiimadana waxaa la yidhahdaa alqaalatu bayna annaas calaa jihati alifsaad hadalka in dadka loo kala qaadqaado iyada oo wax la fasaadinayo la hadleynayo marka inay run tahay inay been tahay midna ma la ogola haddaad war beena wax ku fasaadinaysidna lama ogola war run ah intaad kan ka qaada kan u geysana lama ogola iyadana marka la ogol yahayna waa sheegi doonaa qala xadaana mxamedu qala xadaana abu nucaym whuwa lfadl bnu dukayn qala xadaana sufyaan can mansuuri can ibrahim ayb can hamaam wahuwa hamaam bnu lxaari ibraahimna waa naqaci kunaa maca xudayfata xudayfan ag joognay faqiila lahu waxaa lagu yidhi ina rajulan qof yarfacu lxadiida sheekada ayuu rafciyaayu qaadaa ilaa cuhmaana cuhmaan ayuu u qaadaa u geeyaa hebel dadkoo warka ka qaadaa cumaan u geeya cusmaan bnu cafaan wa radia allahu canhu faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi samictu nabiya sal l slam yaquul nabigaan maqlay oo dhahayo laa yadkhulu ljannata qataatun jannada ma gala mid dadka isku diro bukhaari xadiidkan waa soo saaray binafsi sanad ayuu saxiixiisa uga soo saaray alimaamu nawowi wuxuu yidhi wahada kulluhu markaan la reebaayo oo namiimadu aynan bannaanayn idaa lam yakun fi naqli maslaxatun sharciyatun waa haddii warkaas in la naqliyaa wax maslaxa aynan ku jirin wailaa fa hiya mustaxabatun haddii maslaxo sharciya ku jirto in warkaa la guuriyaa waaba mustaxab ow waajibatun ama inay waajib noqotaaba la arkaa kaman iطalaca min shaksin anahu yuriidu an yu'diya shaksan dulman faxadarahu minhu nin baad aragtay nin dhahaya hebelaan soo dila ama maalkan ka soo dhacaya ama dhibkaasaan gaarsiinaya isagoo dhahayaad maqashay markaasoo kale maxay noqonaya marka ninkaana dulmi waayo waxa uu ku dilaayo ama maalka uga qaadanaya ama yani wamaa ilaa dalika markaasoo kale waajibay kugu noqon inaad ninkii tiraa war meeshaan iskaga carar hebelaa kuu soo socdo dulmi kugu soo socdee ayb taasoo kale marka laa yadkhulu ljannata qataad ma gelaysa ayb wakada man akhbara alimaama ow man lahu wilaayatun bisiirati naa'ibihi ninbaa madax ah daduu dadka madax uga dhigay oo gobolladii degmooyinka iyo wax u dhiibay dadkaas siiradoodu waa qaab daran inaad ninka weyn hadduu adiga ku aaminsan yahay ama ku yaqaano madaxda intaad u tagto war ninkaas dadka ka bedel inaad tiraahdeed siiradiis waa xun tahay ma qaab fiicna taasoo kale in la yidhaahdo waa min anusxi waana waajibeyba mararka qaarna culummadana kutubta siyaasa sharciya waaba ku sheegaanba ninka madaxdaana haddii uunan tafaqudin dadka wasarada u ah iyo kuwa uu yacni cadaaladda u dhiibo iyo ciidanka iyo dadka maalka haayo iqtisaadka afartaas qolo haddii uunan tafaqud iyo kormeer uunan ku haynin waa u dhammaatay mulkigiisa saasay dhayuu dhahayaa eh, maawardi kitaabkiisa duraru suluuk fii siyaasati lmuluuk afartaas qolo marka ciidanka qolada dhaqaalaha eh, kuwa yaniyo cadaaladda wasarada afartaas qoloba marka inay dad ugu jiraan waaye kasoo waramo kuwaas marka in laga waramo oo akhbaartooda la ogaado oo ogaado ninka imaamka daruuri jiddan waay haddii kale dadku dad kale kusii dayna ayb taasuu marka alimaamu nawowi oo kaleu ayb falaa manca min dalika meelahaasoo kale marka la mancin maayo ma la diidayo xadiidka waxaa laga qaadanaa marka dadka madaxda ah in warka loo naqliyo bilaa maslaxa iyadoo wax maslaxa u yeeranaya aynan jirin wax aad u xun inay tahay ayb lanna xudayfa cumaan hadda cumaan hadda waa alkhaliifat raashid nin hadda dulmi lagu yaqaan maaha haddana in war loo naqliyaa oo diiday bal rasuulkaaba yidhi aniga waxaan rabaa inaan dhinto anoo idiin san qalbigaygu uu idiin san yahay idiin wanaagsan yahay ayb yaan rabaa inaan dhinto markii la yidhi rasuul allow sicir sameey oo dadkan sicir goyn sameeyo ay wax ku kala gataan iyo mar raba uu yidhaane waxaan rabaa inaan idinka tago anoo aan wax cuqdada qof ii qabin marka ninka madaxda haddii loo keeno war un mar walbo de cuqdad iyo dadkii iyo isagii waa isku xumaanayaan ma feer ayb waxaa la mida iyadana de dadka ahlucilmiga iyaguna in war loo keena ma fiicna wax maslaxaa iyadoon ku jirin in war loosoo naqliyo loo keenana ma wanaagsana ayb oo qofkii uu yiraahdo maalan saana la yiri kana la yidhi saana la yeele wax maslaxaana aanay ku jirin iyadana ma fiicna ayb ee waxaa kaloo namiimada aadka u xun ka mida dadkii wax islaaxi lahay iyaga in warka layskala qaadqaado dad waxaa jira iyaga un ku howlan culummada un war inay iskaga kala naqliyaan kanuu warka qaada mid kale u keenaya kanuu kasoo qaadaya ku kale u geynayaa dadkii marka ummadda islaaxilahabaa dab iyo basiinu ku daaraya taas marka dembigeeda waa ka daran tahay dadka caadiga ayb aad bay u faalxun tahay haddana mararka qaar shaydaanku macno ayuu u yeelaa taas lafteeda dembi kuma jirtid adiga wuxuu leeyahay wanaagaad ka shaqaynaysaa wax wanaag uu ka shaqaynaya male bal min acwaani shaydaan ibnu naasiridiin dimashqi muqadamada radulwaafirka ibnulqayim iyo waa sheegaan aimada dhan waana cudur lagu ibtileeyo dadka cilmiga dalbo kuwooda aan niyadoodu aysan fiicnayn ayaa lagu imtixaanaa waxaas ayb fiirisa dadka cilmiga dalbaa laba dariiqay kala qaadayaan ninna cilmi ay usoo fariisanaan kitaabkaasu dhagaystaa waa ku ceshtaa waa ka macno keenaa sheikhaanu wax ka dhagaysana midkaanu ka dhagaysanaya kanuu ka dhagaysanaya culuum badan buu jamcinan ninkaas ikhlaas haddii uu ku jiro baababkan hadda aan ka hadlaynana uunan gelin cilmigiisa waa barakoonan qofna xalqa kastaa uu fadhiyo wuxuu u fadhiyaa ninkan ra'yigiisa feeri meeshaan fadhiya wax akrinaya waxaan kaloo la sheegaa dhan isaga uma jeedo hal kelmad uu isleeyahay qoladaas amay dhibsataabuu qaadaa qolada kale u geynaa marka kuwa kale markuu la fadhiyana intaas ula fadhiyaa weli inta aan wax fahamsanahay ama aan eh, yani aan aan meel wax lagu akhrinayo aan arkaayeyna ma arkin dad noocaasa oo wax bartay oo ummad u faa'iideeyey ma arkin lanna qasad xumadaas iyo qof maar walba ku jiro waxaani waxaa lagula mucaamaloonayaa marka qasadkiisa aljazaau min jinsi alcamal marka ninka waxbarana inuu iska ilaaliyo warqaadqaadka iyo culummo un kala waxayntood iyo in la iska ilaaliyo waxa ugu wanaagsanna waxay tahay inuu cilmigiisa iska barto culummadan wixii saxan iyo wixii meel ka qaldan iyo isagaa garan doonan cilmigii aad ku baran lahayd horta ha iska xirmaaninin markaa cilmigaas gaarto wixii qaldan iyo waxaan qaldanayn adaa fahmaya markaa qala xadaana muxamadu huwa lbukhaariyu qala xadaana musadadu qala xadaana bishru bnu lmufadal qala xadaana cabdullahi bn cuhman bni khuhaym wa huwa alqari'u almakiyu abu cuhman saduuqun can shahr bni xawshab can asma'a binti yaziid qaalat qaala nabiyu sal l slam alaa uhbirukum miyaanan idiin waramaynin bikhiyaarikum kuwiin idinku khayrka leh qaluu balaa qaala aladiina idaa ru'uu kuwa haddii la arko dukira allaahu ilaahay la xusaayo kuwa idinkugu fiican waa kuwa marka la arko ilaahay la xusaayo yani marka iyaga la arko dhaqankooda iyo waxay sheegayaan iyo allah la xasuusana afalaa uhbirukum bishiraarikum kuwa idinkugu shar badan maidiin sheegaa qaaluu balaa qaala almashaa'uuna binamiimati kuwa la socod badan isku dirdirnimada almufsiduuna fasaadiyo bayna alaxibati dadka isjecelna fasaad ku dhex tuuro albaaquuna kuwa jeriyo oo dalbo albura'a'a dadka beriga ah oo aan ceeb lahayn oon dembiga lahayn kuwa u raadiyo la doono alcanata dhibka ayb dadka beriga ah ee aan waxba gelinna dhibay la doonaan dhibkaas ama xarig la xiro ha noqdo ama yacnii magacoo laga hadleeya ha noqoto ama maalkiisa oo la qaato ha noqoto qof beri ah inaad taabato adigo ayib albaaguuna albura'aaa alcanata dadka beriga kuwa la doonto alcanata dhibka la doonto fasaad iyo ismi iyo halaag ayib xadiidka marka waxaa laga qaadanaa eh, dadka ahlu saalixiinta ah wejigooda iyo xaalkooda ayaa waxaa dadka yaa dacwo ah ninka saalixa wejigiisa iyo xaalkiisa markaad fiiriso ilaahay la xasuusanaye alla la xusaaye qofkaas alle un xaggiis u jeesanayo qofkaas sadde xaaladiisaas dacwo u ah uu dadka khayr ugu yeerayo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaa addamu shadiid linamaamiina kuwa dadka isku dirdiro fasaadiyo sharta uun faafiyo sida loo eedeeyey oo loo caayey xadiidka ibnu maajaha soo saaray laakiin qeybta hore ayuu ka soo saaray sanadka hadda xadiidkan laba cilou leeyahay shahru bnu xawshab waa cilo cilada labaadna isaga laftiisa marka laga warinaya waa la yskhilaafayoo qaarna mursal ahaanay uga wariyaan qaarna mawsuul ahaan imaam axmedna xadiidka waa wariyey yacni shaahidna waa leeyahay xadiidka min xadiidi bni cabaas mid kalena can camr bni ljamuux oo imaam axmed uu aduu shawaahidaasu xasan ku noqonaya xadiidkan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man samica bifaaxishatin faaxisho qofkii maqlay fa afshaahaa faafiyey faaxishow maqlay waa faafiyey aadaabtan dhan aan ahayn carabkooda kitaabka hadda wuxuu naga waanina dhan waa dunuub carab ku tacalaqman samica bifaaxishatin faafshaaha qala xadaanaa muxamadu qala xadaanaa muxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa azamin qala xadaanaa wahbu bnu jariir wahuwa wahbu bnu jariir bni xaazim qala xadaanaa abi qala samictu yaxya bna ayub algaafiqiyu weyaan saduuqu rubama ahda can yaziida bni abi xabiib ayb wa huwa hiqat faqiih can marhad bni cabdillaahi wahuwa marhad bni cabdillahi alyazani abulkhayr hiqat faqiih can xasaana bni kurayb wahuwa maqbuulu walahu idraakun bukhaari keliya ka wariyey fi ladabi lmufrad uga wariyey can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu qaal alqaa'ilu lfaaxishata midka ku qowlayo oo ku hadlayo faaxishada alladii yushiicu bihaa kaasoo faafinaya faaxishada ay waladii maa idin dhigan waladii waladiidaas alqaa'ilu lfaaxishata faaxishada midka ku qowlayo iyo wladii yushiicu bihaa midka faafinayo fil ithmi xagga dembiga sawaaun jinwa faaxishada ninkay ka timid iyo ninkii faafiyey isku dembi ayb xadiidkan haddaan aad ugu fiirsanno ama aharkan yani aayadda qur-aankana lala aqriyo in aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabu aliimu fi dunya wlaakhira kuwa jecela la layidhi faaxishadu inay faafto bis waa jecel yihiin inay xumaan faafto cadaabaa loo yaboohay kan faafiyey ka waran marka aayaddu ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishata faaxisha inay faaftay jecel yihiin cadaabaa loogu goodiyey ninka isaga ficilkiisa ku faafiyey ka waran isaga iyo kii faaxishada sameeyey waa isku mid zaman marka waxaan ku jirnaa aada khatar u oo ah faaxishadu asaaliibta ay ku faaftaa waa badan tahay raadiyaa laga faafinaa telefisyoon ama yacni muuqaal ahaana loo faafiyey mobilekii baa laga faafi karaa facebookii baa laga faafi karaa asaaliibta hadda fasaadka wax laga faafiyaa yani xadith walaa xaraj qofkii waxaa laga yaabaa hadda intuu faaxisho sameeyo facebooka la dhigo ay daawanayso daqiiqad ay daawato shan kun toban kunoo qofna ay daawanayso ninkaa dembigiisu maxaad umalayna marka saxaabadu waxay ka hadlayaan da waxaan ayagu maba ogeynba faaxisho inta la sameeyo qof sheego ama magaaladan ama tuulada aan ka bixinba yay ka warramayaan eega faaxisho oo caalamkao dhan wada gaaraysa ka warran daqiiqad ku gaaraysa marka dadka adeegsada waxaan marka waxaan hadda dadku ay ku magacaabaan social media saasay dhahaan social media dadka isticmaalo akarkiisa fasaad qofkana waxaa fiican haddii uu wanaag u isticmaalayo intaas wanaagga uu kaga isticmaalayo inuu kaga isticmaalo wax kalena iska ilaaliyo aad isaga ilaaliyo mushkiladii hadda mararka qaar iska ilaalintii baaba dhib aba xataa facebook oo kale see la ysaga ilaalina dadkii boqolaala ah qofkii yacni isku soo qasbayso oo bannaanka isa soo dhigaya marka fasaadku aada u batay facebookaas marka fasaad waa xaqiiqa yani fasaad adduunka yani fasaad aada u daran haddana waqtiga u dhumiyaa qofka maanta dhan meeshaasu fadhiyaa waxbuu ku qoraa waa dirayaa wuu ku qoraa waa diraa maanta dhan wuxuu leeyahay shan kun fiiriyu ku le daqiiqadan keliya shan kuna warkaygaan fiirsatay isagii marka ma laysku keeni karo cibaado iyo kutub la dhaalacdo iyo facebook layskuma keeni karo ogaw niman marka iyaguna dabcan dacwo iyo waxaas ku dhex jiro aada ugu mashquulsanna waa jiraan ay dhici karta khayrna inay ka faafiyaan mararka qaarna oo isku bedelo dardasha dardashada waxaa la yidhaha warka aan xadba lahayn maanta dhan waa muruada hataa ku dhumaysa mararka qaar waxyaabahaas marka hadda alladii eh, yani alqaa'ilu lfaaxishata waladii yushiicu bihaa maanta siyaalka loo faafiyaa tiraday ka badatay filismi xagga dembiga sawaaun jinw raadiyaalkan soddonka dhaafay bal fiiri telefisyonaadkan ama muuqaaladan lacag la-aantaba qaar eh, shibhi lacag la-aan sideed doolaroo iska bixina markaasaa sideetan kanaal iyo aa u furan habeenkii lama seexdo cibaadada male maalinkii yani waxa lahaayo dhan waa foolxumo yani filimba filimba u dhiibaa af soomaaliba haddana loo tarjumaa aflaamtii yani wax ummadda ku socdo wax yar maaha waxaas marka waxaa ka hortegi karo eh, juhuud la mida oo khayr faafinaysa tiina male juhuuddaasna male dadkii culummada waxyaabo badana iyagana lagu mashquuliyey waxaan isku dira namaamadaana yacnii namaam ayaa fasaadiyey dhexdooda iyagaa isku mashquulsan marka caalamka caalamulfasaadna saasuu u faafayaan allah mustaan ayb ibn abi dunya ayaa soo saaray fi kitaabi samti ayuu ku soo saaray min ariiq ibni lmubaarak can ibni lahiica can cabdillaahi ayb ibni hubayra ayb sanadkaasu kusoo saaray alqaa'ilu lkalimata azuur ayuu yidhi laakiin isaga warka beentaa midka dhahayo waladii yamuddu bixablihaa iyo midka sii jiidayo faafinayo filimi sawa ee been iyadana waa lagu imtixaanaya internet-yadan dhan waxaa la gelinaya akhbaar beena iyo ummaddii dhammayd baa dhegay ayaa akhrisanayso waakada qof marka ka shaqeeyo miidiyahan sida uu u nabadgalo ou uga nabadgalo dembi yarah aad iyo aaday u yar tahay nacam allah almustacaan hadday ilaahay ka cabsadaanay dhanka fiican usoo jeestaanna wax weynay qaba karaan aawo laakiin qala xadaana muxamadu qala xadaana bishr bnu muxamed whuwa almarwasiyu qala xadaana cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qala xadaana ismaaciil bnu abi khalid can shubayl bni cawf huwa alxmasiyu muhadrabun hiqa qaala kana yuqaalu waxaa la dhihi jiray man samica bifaaxishatin qofkii faaxisho maqlo faafshaaha faafiyo fahuwa fiiha faaxishada shanigeeda wuxuu kula mid wuxuu yahay kaladii abdaaha midka oo kale kii sameeyey bannaanka soo dhigtay buu la mid yahay wakiic ayaa fi zuhdi kusoo saaray qala xadaanaa muxamed bukhaari qala xadaanaa qabiisatu qala xadaanaa xajaaju can ibni jurayji can caطaa anahu kaana yara nakaala kaana yaraa wuxuu arkayay annakaala cuquubo iyo ciqaab calaa man qof korkiis in la yeelo ashaaca zina zinada faafiyo yaquulu ashaaca alfaaxishata qofkii zina iyo faaxisho iyo faafiyo in la ciqaabo marka dalalka islaamka waxaynan aqoonin ee fawaaxisha ninka soo geliya marka mufsid fil ardi waana dhici kartaa marka inuu ku yimaado ama qaadiga sharciga ama in dadku yacnii inay ku timaado eh, dadka dhulka fasaadinayo inuu ka mid yahay ayb waan u malaynaa mar nina culummada waaweynoo xijaaz iyo dhulkaa ka mida yaa masaladaa saasoo kala jawaabay inama jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim waarjuluhum min khilaafin aw yunfaw min alardi aayaddaanu marka u daliishaday dadkan marka liberaaliyiinta ku kacay markaliberaaliyiinta waa dadka diin diinlaawayaalkan oo iyagu yacni diin dhanba ku dhaqankeed iyo aan waxba u arkin ayib oo iyagu mar walba dhahayo dadku bani aadamnimadooda iyo sidooda ha loo daayo ayagoona dacwo aad u daranay wadaan oo ay ku dhex wadaan ishkaalaad iyo shubuhaad iyo iyay diinta ku keenaan liberaalinimada siday u socotana waxay gaaraysaa in nebiga la caayo kuwa nebiga caynayana waa iska liberaaliyiin aya ka bana ah. ayb aawed marka dadkii waxaan dad ma ogtahay nin ummad ninkii madax u noqdo xuquuqdii lagu lahaa wuxuu ka soo baxay marka uu ummaddaas diinkeeda nafsadeeda maalkeeda caqligeeda cirdigii dhulkeeda markuu ilaaliyo uu u taagan yahay uu sidaa ku dadaalaya markaasuu xuquuqdii ummaddaas ku lahayd ka soo baxay ilaahay agtiisana imaamun caadilun uu ka yahay uu galaa marka la gaaro qiyaamaha hooska alle markaas uu harsana laakiin haddii qofku uu madax u noqdo jeebka jeebkiisu hadduu u noqdo intuu noolaanayana wax yar waayo taariikh xumo iyo wuxuu ka tegaa iyo iyo aakhira beel labadaasa ku wada dhacaysa innaga muslimiintana waxaa lagu ibtileeyey kolley dunuubteenna unbay ka timid waxaas oo kale madaxda xataa yacni muslimiinta war dadkiina xataa wax u qabta waxna ka qabsada kolley wax waa cunaysaan haddaad doontaan wax ka qaata laakiin dadka masaalixdooda u taagnaada ma leh intaas hataa lagama haayo markaasaa markay ka tegayaanna asoo cararaayo iyo asoo aan dalkiisii ku noolaan karin unba ordaan shar iyo dhib waxaa u keenay marka daacadnimadaasi ilaahay xaggiisuusan u shaqaynaynin marka ilaahay xaggiisa in loo haddii kale tabicada arintan ma sahlanaanayso waana badnaanayn ayb waxaan marka ummadda waxaa ka celi karo dad oo dad daacada ummadda fasaadka ka celi karo haddii kale maxaa iiga jira uu leeyahy aniga maxaa iiga jira markuu yidhaahdana de fasaadku dadkiisana waa soo gaaraa ogaawey ilmihiisa iyo gurigiisa iyo dadkiisu soo gaaraa mas-uuliyad laga cararay oo adiga kugu soo laabanaysa badana dhibkeeda oo inaga dhanna haysataa naga dhanayna haysataa qala xadaana mxamedu qala xadaana qabiisatu qala xadaana xajaaju can ibni jurayj can caطaa anahu kana yara nakaala ayuu arkayey cala man ashaaca zina qofkii zinada faafiyo yaquulu ashaaca alfaaxishata ayb